alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran maantay oo ah maalin sabti ah bisha ramadaan oo ah bilaha islaamka bisha sagaalaadna ay tahay saddex iyo toban taariikhda muslimiinta oo sanadka hijrigaana ay tahay kun afar boqol iyo afartan waafaqsanna bishii shanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka bishaas maanta waa toddobiyo toban baan ma iyo tobankeedaan malaynayaa waxaynu bilaabaynaa risaalo yar oo magaceeda la yidhaahdo itxaafu saada biqasasi saxaaba waxaan aada ugu cudur daaranayaa risaaladii waa la daabacay marka mu-adinkaan isku ogay inuu dadka gaarsiiyo wuu soo yara daahay kacbaar baan sugaa waxaan islahaa dadka risaaladu ha gaarto waynu iska sii bilaabanaynaa insha allahu tacala risaaladuna waa waa la helaya oo xafiiskiisaanay taallay marka asagaa xoogaa inaga soo daahay risaaladan magaceeda waxaa la yidhaahdaa itxaafu saada biqasasi asaxaaba culammada muslimiinta kutubtooda un baan ka soo arooriyey waxaan jeclahay marka magaceeda inaan macneeyo ujeeddada laga leeyahay oo aan furfuro kelmadda itxaaf waxaa loo yaqaanaa waa hadiyad ama waa siin itxaaf waa taas macnaheedu assaada waa dadka wanwanaagsan oo sharafta iyo wanaagga leh qasaskuna waa sheekooyin asaxaaba waa saxaabadii nebiga saxaabina waxaa la yidhaahdaa qof walboo nebiga la kulmay sala allahu calayhi wasalama rumeeyey iimaankii uu nebi moxamed rumeeyena ku dhintay hadduu doono inta diinta ka baxo dib hadduu u soo noqdo weli waa saxaabi saxaabi ninkaasaa loo yaqaanaa itxaafu saadati biqasasi saxaaba dadka wan wanaagsan oo hadyad loo siiyo saxaabadii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama qisooyinkooda maxaan mowduucan ku doortay oo risaaladan ku jamcinay muqadimada kitaabkan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala ujeeddada aan ka leenahay risaaladan inaan akhrino ama aan jamcinno oo kitaabta muslimiinta iyo culummada waxa weeyaan kutubtooda aan ka soo jamcinno waxay ka kooban tahay lixdan iyo afar qiso oo saxaabadii nebi maxamed qisooyinkoodii ka tirsan sala allahu aleyhi wasalam saxaabada nebi maxamed qisooyinkoodu intaa waa ka badan yihiin laakiin intaan un baan hadda soo jamciyey waa lixdan iyo afar qiso lixdan iyo afar saxaabi oo mid walba goonihiisa looga hadlaya maahana waxaa dhici karta qasaska qaarkood saxaabi qisooyinkiisu inay soo noqnoqdaan laakiin ay kala duwan yihiin maalan waxaad arkaysaa cumar oo laba qiso leh miduu islaamnimadiisa ka hadlaysaa iyo waaguu islaamay midna geeridiisa ka hadlaysaa waxaa ku dhex arki doontaa sacad ibnu abiwaqaas markuu islaamay iyo hooyadii iyo sacad ibnu abuwaqaas oo xil haya oo waxa weeyaan haddana la soo dacweeyey waxaad arki doontaa caaisha oo marra lagu been abuurtay oo xadiidul ifki ah marra iyadoo xadiidkii umusarci qisadiisi ka warramaysa waxaa dhici karta marka saxaabigu laba qiso uu kala leeyahay asagu ama uu warinayo inay kitaabka dhexdiisa ku timaado konton iyo lixda lixdan iyo afartaa qiso weeyaan marka kelmadda itxaaf ah ama ficilka adxafa ah ficilkaasi mafcuulkana toos buu u qaataa xaraf jaaroo ba'ana wuu ku gudbaa waana midda meesha ku qoran itxaafu saadati biqasas biqasasi saxaaba ba'daa biqasas ku jirtana macnaheedu waxa weeye waa bimacnaa min saxaabada qisooyinkooda qayb ka mid ah ba'da xarafka jaar ah in macaanideeda loo isticmaala min luqada carabiga qayb ka mida weeyaan walidaalika ibnu maalig khulaasadiisa bilbastacin wacaddi cawid alsiqi wa mila mac wa min wa cambi hantiqi waxaa loo isticmaalaa ba oo weliba min ah oo qayb ah gabal qur-aankana waa ku jirtaa caynan yashrabu biha cibaadullaahi caynan il yashrabu ay ka cabbayaan bihaa ay minhaa ayib marka ha la soo qaato lacag maaha wax lacag laydinka qaadi maayo barak allah fiiku ayib risaaladaas marka waxaynu sheegnay bimacnaa min itxaafu saadati dadka wanaagsan oo hadiya loo siiyo biqasasi saxaaba min qasasi saxaaba saxaabada qayb ka tirsan qisooyinkoodii taasaan magaceeda marka ku ogaanay itxaafu saada biqasasi saxaaba dadka wan wanaagsan oo saadada ah oo martiqaad loo siiyo ama loogu sameeyo ama la siiyo saxaabadii nebi moxamed qisooyinkoodii baacidkaaynu uga xambaarana insha allahu tacaala muqadimadan ku ogaan doonaayo in badan oo muslimiinta ka mid ah oo waxaad arkaysaa aqoondarri ay ka hayso dhaqankii iyo noloshii saxaabada nebi moxamed sal alla alayhi wasalam ko laba waxaad arkaysaa dad badan oo malaaxido ah ama caqlaaniyiin ah oo ku xadgudbaya saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxbay ka sheegayaan diintooday wax ka sheegayaan caqligooday wax ka sheegayaan waxay wax ka sheegayaan fiqadooda iyo kalsoonidooda wanaagga ummadday usoo gudbiyeen kulli waa dhaawacayaan waxbay ka sheegayaan ayagaas marka waxaan ugu talagalay inaan kaga hortagno risaaladanna aan ku caddayno fadaa'isha saxaabada nebi moxamed ay leeyihiin sala allahu calayhi wasalam sababto ah ninku markuu qofka caayo fadligiisana la sheego lyar war qofkaad caayaysa waa qofka fadligan iyo wanaaggan iyo ammaantan leh waxaa cadaanaysa markaas caydiisu dee wax ula bareer bareeroo ula kacay inay ahayde eh. wax macnaa aysan soo kordhinaynin qofkii muslim oo jahli kaga sugan oo aqoondarro kaga sugan saxaabada nebi moxamedna inuu isaguna ka faa'iidaysto oo uu ogaado taariikh nololeedkii saxaabada nebi moxamed sal alla alih wasalam dowrka ay diintan islaamka iyo kaalinta ay ka ciyaareen naftooda iyo maalkoodaba siday u hureen kullu daalika risaaladan dhexdooda insha allahu tacala wax badan baan kaga bogan doonaa khulafaau raashiduun baa ku jira alcasharatu lmubasharuuna biljanna qismi ka tirsan ku jira oo khulafaau raashiduun ba hadda ka mid bay ahaayeen waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala qisooyin dheerdheer weeyaan badankoodu waa dheerdheer yihiin bishaa ramadaan inta ka dhiman inaynu gebagabayno oo aan fuudayno ayaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala marka risaaladu magaceeduna waa kaas oo waa macnayna waa isku xirnay afar qaybood bay ka kooban tahay itxaaf iyo asada iyo qasas iyo asaxaaba afartaa qaybood bay ka kooban tahay marka itxaafkii macnihiisana waa sheegnay asadana waa sheegnay qasasna waan sheegnay asaxaabana waa sheegnay kullu daalik risaaladaas saxaabada nebi moxamed oo lixdan iyo afarta ah qisooyinkooda ay ku qoran yihiin meesha waa lixdan iyo afar qiso qaybo ka mida saxaabigu asagaa qisada warinaya qaybo ka midana qof baa ka warinaya oo qisada soo gudbinay qaybo ka mid a xadiid marfuuca weeyaan oo axaadiista nebiga ka mid ah sala allahu alayhi wasalama isagoo xadiid marfuuc oo axaadiistii nebiga ka mid ah sal alla alayhi wasalam haddana waxay qusaysaa saxaabada qaybo ka mid a nebigoo u duceeyey nebigoo ammaanay nebigoo wax ka shee waxa weeyaan wax wanaagsan uu sameeyey sheegay intaba waa la helaya intaba waan arki doonaa insha allahu tacaala muqadimo ayaan risaalada u samaynay muqadimadaa risaaladu ay leedahay waan akhriyaynaa insha allahu tacala iyadaana galabta casharka ku ekaan doona darsigeenna waa muqadimo yar bismi illaahi اraxmaan اraxiim ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأna muxamada cabduhu wa rasuuluh muqadimadaasoo kaleeto risaaladii tan ka horraysa oo qasaska ahayd ayaynu ku soo akhrinay kuna soo sharaxnay kuna soo erebixinnay macaanidoodana kaga soo hadalnay hadda inaan macnayno maahane sharaxeedii tii horean idinku ixaalaynaya insha allahu tacala in dib loogu noqdo waxay ku bilaabtay risaaladaanu bismi illaahi araxmaani iraxiim ilaahi magaciisa allihi arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayay oo khalqigiisa gaarsiinayey allihi arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay oo khalqigiisa gaarsiinayey allaha magiciisa ayaan ku bilaabanayaa risaaladan ayada ah ina alxamda mahad lilaahi allah ayay u sugnaatay naxmaduhu ilaahi waan ammaanaynaa waan mahadinaynaa wa nastaciinuhu kaalmo ayaan ilaahay weydiisanaynaa wa ilaahay dembi dhaaf ayaan weydiisanaynaa subxaanah man ruuxii yahdi uu hanuuniyo yahdihi uu hanuuniyo allaahu alle falaa mudilla wax dhumiya lahu asaga uma sugnaan waman yudlil waman qofkii yudlil ilaahi uu dhumiyo oo xaqa gara mariyo falaa haadiya wax toosiya oo haga lahu asaga uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keligii xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan wa anna muxammadan waxaan kaloo qirayaa nebi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalama cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa waa ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisi waxay ku bilaabatay bisinka kabacdi mahadnaq ilaahay loo mahadnaqayo qur-aankaa sidaa ka mid ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin bisinkuu ku bilaabay alxamdu lilahna waa ku xiji qur-aanka ilaahay baan marka barakaysanaynaayo bisinkiina saasaan ugu bilownay xamdaladiina saasaan ugu bilownay oo ilaahay lagu ammaanayo subxaana wa tacaala ilaahay marka mahad buu leeyahay wax allaala wixii wanaagsan oo dhan alla waa ku mahadsan yihi mahad kaamil ah oo mutlaqa ayuu leeyahay ceeb male xumaan male nuqsaan male ammaan meesha ugu sarraysay buu ka gaaray bixaddi daatihi buuna ilaahay subxaanahu wa tacaala u ammaanan yahay naxmaduhu ilaahay waan ammaanaynaa ilaahay waan ammaanaynaa waan mahadinaynaa carabkaad ka ammaanaysaa alxamdu lilaah subxaana allah alxamdu lilaah laa ilaaha ila allah qur-aanka ilahay akhrintiisa carabkaad ka ammaanaysa qalbigana waad ka ammaanaysaayo ilaahay agtaada waa inuu sharaf iyo qiimo ka leeyahay wanastaciinuhu ilaahay kaalmo ayaan weydiisanaynaa ilaahay ayaan kaalmo weydiisanaynaa waxyaalaha ilaahay adoonka ugu barwaaqeeya waxaa ka mid ah inuu ilaahay inta ku waafajiyo inuu cibaado inta kuu diro ku yidhahda caabud haddana uu kugu kaalmeeyo cibaadada inaad gudatid hadda salaadii tukaa lagu yidhi soonkiina soon baa lagu yidhi waa waajib ku saaran haddaad ka tagtid oo cudurdaarla uga tagtidna dee dembiilaata haddaan ilaahay kugu kaalmayn mana soomi kartid mana salaadi kartid intii maanta waxaad ku sooman tihiin towfiiq rabbaaniyaad ku soomantihiin awood aad leedahay karti aad leedahay dad waxaad dheer tahay midna ma jirto iimaan ilaahay qalbigaaga uu geliyey iyo towfiiq iyo waafajin ilaahay uu ku waafajiyey unbaad ku soomanta ayada unbaad ku tukanaysaa ayada un baad ku tukanaysaa ayada unbaad waxa weeyaan wanaagga kula imaanaysaa ayada un baad xumaha kaga fogaanaysaa marka waxaa weeye wanaaggaasaa waxaa la rabaa qof walba oo muslimu inuu ka faa'iidaysto dariiqiisana uu maro ayib marka ilaahay kaalma weydiiso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaan ku caabudaynaa ilaahu adaan kaalmo ku weydiisanaynaa cibaadadii ilaahi uu kuu dirsaday ayaad haddana ilaahay waxaad leedahay ilaahay ugu kaalme marka wa wanastakfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa kafriga waa soo sharaxnay waxaa laga wadaa ilaahay dembigaaga inuu kaa asturo oo adduunkana lagu ceebayn aakharana ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu dhaafo adduunkana lagugu ceebayn maayo aakharana waa lagu dhaafaya waa lagu saamaxayaa waa la soo badanaya kitaabka insha alla birri waa la helaya marka intaa galabtaytaa laysla dhegaysto ayib man yahdihi illaahu falaa mudilla lah qofka ilaahi uu hanuuniyo jidka xaqaana uu ku toosiyo adduun weynahoo dhanu hadday isku dayaan qofkaas inay hidaayada ka qaadaan oo dhumiyaan awoodooda ma leh qof marka ilaahay uu hanuun la maagay ruuxna ma dhumin karo ilaahi marka weydiiso inuu ku hanuuniyo mar walbana ha waxaad ogaataa inay suurtagal tahay inaad duntid aamin ha noqonine ilaahu hidaayada igu tuusi dheh sidaa ogeed baa nebigeenu ohan jiray sala allahu caleyhi wasalam ilaahu akhlaaqda teeda wanaagsan igu hanuuni sababtu waxa weeye akhlaaqda teeda wanaagsan ruuxaan adiga ahayn dadka kuma hanuunin karo waman yudlil falaa haadiya lah ilaahay ruuxuu dhumiyana adduun weynahoo dhan hadday isu tagaan ruuxa ayagaa ma hanuunin karaan nebi moxamed baa wuxuu isku dayey sala allahu calayhi wasalam oo aad u naxariis badnaa adeerkiis abu aalib oo abaal badan ku lahaa soo kor soo korsaday xataa markii rasuulka laga dhigay garab istaagay laakiin aan diintiisa qaadan buu wuxuu aad isugu taxallujiyey inuu hanuunkaa qaato markaasaa waxaa lagu yidhi nebi moxamedow innaka laa tahdii man axbabta ciddaad hanuunkiisa jeceshahay hanuunkaa qalbiga aduu uma gelin karti dadka waxaa u sharxi kartaa wax waa u sheegi kartaa hanuunka waad u faahfaahin kartaa laakiin inay qaataan awooddaada adiga ma aha tabliiq unbaa ku saar inaad dadka wax gaarsiisid sidaa awgeed ruuxa alla uu dhumiyaa ruuxna ma hanuunin karo awooddaa doontid isticmaal waxaa doontidu awood ah iyo dhaqaalo iyo aftahanimo iyo ballanqaad waxaa rabtid isticmaal ruuxaan ilaahay hanuun la maagin maad hanuunin kartid wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah waxaan ka markhaati kacayaa qalbigayga ka qirsanaha carabkana kaga dhawaaqayaa xubnahayga iyo waayiradaydana aan ka markhaati kacayaa ilaahay gar iyo xaq lagu caabudaa inuusan jirin alle keligii maahan keligii baa wuxuu yahay macbuudka xaqa ah oo istaahilo in la caabudo sabab isagaa ku abuuray cid kula abuurtay ma jirto asagaa ku khalqa cid kula khalaqday ma jirto oo alle abuurkiisa markuu ku abuurayey oo abuurkan uu samaynayey ma jirto ciduu u kaashaday cibaadadana asagaa iskale wuu mutaystaa marka laa shariika lah sideedana qofku inuu shariig iyo cid wax la wadaaga baahi baa u keenta waxaad arkaysaa sharikaad baad arkaysaa shirkado xawaalado kambaniyo kulligood marka waxaa lagu leeyahay sharikatu fulaan waa maxay waa wax isla wadaag maxaa isu keenay maalan boqol kun dollar baad haysataa magaalada nairobi baad timid markaasaa lagu yidhi wax weyn kuma qaban karto waxaad raadinaysaa mid intoo kala haysto ad wax isku darsataan oo shirka noqotaan maxaa kuu geeya dacfiga ku haysta qof qof wax la wadaaga haddaad aragti dacfi u geeyey ilaahi marka inuu cid wax la wadaagaa umaba baahna waa haniyun cani ilcaalamiin inagaa ducafo ah ba ducafo ah waad aragtay ninkuu guursanayaa gabar nolosha la wadaagtou raadinaya maxaa dhacay isaguna waa daciif ayana waa daciif dacfigoodaasay waxay rabaan la kulankan inay kusoo kabaan ilaahay marka waa qani haa yaa ayuha annaas antum alfuqaraa wallahu alqaniyu alxamiid alla waa qani qannimadiisu weliba mutlaq ay tahay weeye shariig iyo cid inuu wax ku darsadaan uma baahno nin baa nebi maxamed u yimi markaasuu nebi allow inaan jihaadaan rabaayo jihaadka aado laakiin wax yar baa ii weheliyebi oo maxaa kuu weheliye waxaan rabaabiyo in lay ammaano mar kastoon jihaadka ka soo noqdo oan jihaad galo in lay ammaanaan rabaa ninkaas waa cadar u dhigay waa nin geesi ah waa haliyey waa dagaalame xoogaagaas yarkaa ii dhexda ah baan rabaabiyo markaasaa nebigu yidhi maya ma jirto mar labaadba ku soo noqda mar saddexaadba kusoo noqda ilaahay dartiba iga tahaybu jihaadku laakiin intaa yarta ammaanta ah ha ogolaado dhowr jeer markuu kusoo noqdaa nebigu wuxuu yidhi ilaahay laa shariika lah cidna ilaahay wax lama wadaago jihaadkaas waa camal ilaahay dartii loo samaynaya haddaad u samaynaysidna samee haddaad ammaan ku raadinaysidna maya waa laga diiday marka wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu nebi muxamed waa addoonkii alle waa ammaana ogow inaad addoon ilaahay u noqotaa waa ammaan cabduhu waa addoon ilaahay ilaahay la caabuda ma aha nebi moxamed sal alla alih wasalam laakiin waa addoon wa rasuuluhu waa rasuulkii alloo fariintii ilaahay usoo dhibay buu dadka gaarsiinayaayo ka run sheegayaaye sida gaaladii kufaaru quraysheed ay odhan jirtay waa been abuurad buu samaynayaa iyo asaatiiru lawaliin iyo quraafaad buuda ay odhan jireen ma ahane waa rasuul alle amaa bacdu intaa ka bacdi mar hadduu bismillaahi la yimid oo xamdaladii la yimid oo waxa weeyaan nebi moxamed nebinimadiisii uu ka markhaati kacay sala allahu calayhi wasalam ama bacdu intaa ka bacdi fa haadihi tani risaalatun waa risaalo waa qoraal iyo dhambaal latiifatun oo yar jamactu waxaan ku kulmiye fiihaa dhexdeeda namuudajan tusaalayaal oo min qasasi wa fadaa'ili saxaaba saxaabada nebi moxamed qisooyinkoodii iyo fadaa'ishoodii qayb ka mid ah ishaaraysoo sheegaysa radiallaahu allaha ka raali noqdo canhum asxaabta xaggooda wadaalika arrinkaas oo ah in tusaalayaal saxaabadii nebi muxamed qisooyinkoodii laga bixiyo waxaa keenaya linashri akhbaarihim akhbaartoodii iyo wararkoodii in la faafiyo akhbaartii aljaliilati ee weynayd iyo wa acmaalihim acmaashoodii in dadka la tuso alcadiimati ee weynayd oo acmaashan iyo akhbaartan iyo wanaaggan yay u qabteen lil islaami islaamka iyo walmuslimiina dadka haysta iyo wa nusratihim u gargaaridooda lirasuulilaahi rasuulka alla ay u gargaareen sala allahu calayhi wasalama iyo wal waljihaadi inay dagaalameen fii sabiilillaahi jidka alla ay ku dagaalameen iyo wasahri soo jeed min ajli dacwati yeeridda dadka diinta loogu yeedho dartii ay wax badan u soo jeedi jireen hameenkii inay dadka diinta ilaahay gaarsiiyaan wa tabliiqi risaalati fariinta nebi moxamed uu la yimid iyo risaaladiisa inay dadka gaarsiiyaan iyo wamaa shaygii laaquuhu ay la kulmeen fii sabiili towxiidi towxiidka iyo diinta ilaahay fidintiisa wixii ay kala kulmeen gaaladii iyo wa idhaari lislaami islaamka inay ka kor yeelaan cala diini diimaha kullihi dhammaantiis maxaa ka soo gaaray oo min almixani itixaano ah iyo wa duruubi niqam argoosasho laga aargoostay anwaacdiis oo kala duwan aad baa loo dhibay oo looga argoostay oo loo tumay oo loo cadaabay waan arki doonaa qaybo ka mid midee eh. oo loo dilay qaarkood naftooda ay ku waayeen fa kaanuu waxay ahaayeen fil islaami islaamka dhexdiisa manaaratan manaarad ayay ahaayeen manaaradda masaajidka soo ma taqaanaa waa manaarad bay islaamka u ahayeen saxaabada nebi maxamed baydaaa ah ee weliba cad oo caddaankeeda la fiirsado wa mihaalan tusaale ayay u ahaayeen yuxtadaa lagu dayda bihi asaga ummaddo dhan waxay u yihiin saxaabada nebi maxamed tusaale in lagu dayda mudan dhan walbo wanaag ah walqaradu ujeeddada min jamci haadihi almaaddati maaddadan ayada ah oo qasaska saxaabada ah jamcinteeda iyo kulminteeda ujeeddada aan ka leeyahay waxaa weeye huwa asagu lomber one tacliimu lmuslimiin muslimiinta in la baro oo wax un laga baro bi haa-ulaa'i kuwaan al abtaali ee geesiyaasha ah geesiyaashii nebi moxamed uu soo saaray oo saxaabadii nebi moxamed ahaa in taariikh nololeedkoodii wax un laga bara muslimiinta qodobkaasi waa qodob wa juhdihim iyo dadaalkoodii iyo wa jihaadihim dagaalkoodii fii nusrati rasuuli rasuulka uhiilintiisa ay ku dagaalameen iyo wal iimaani rumayn ay rumeeyeen bihi rasuulka sala allahu caleyh wasalam maca karati karati almixani ayagoo weliba ay jirta inay la kulmeen imtixaanno aad u tiro badan iyo wa qilati zaadi sahaydoodu ayadoo ay yarayd dad waxay u badnaayeen fuqaraa xoolo badan aan haysan dhaqaalo badan aan haysan qaybo badan xataa hantidoodii laga furtay oo waxa weeyaan lagala haray oo laga dhacay oo laga boobay ishaydoodu way yarayd marka adduunyo walacwaani wa al alacwaan waxaa aad ugu yaraa inay helaan gurmad iyo gargaar xag allo kagama yarayn inay ayagu isaga hiliyaana kama kama yarayn laakiin bulshadii ay ku dhex noolaayeen iyo tolkii ay ka dhasheen in badanoo ka mida garab iyo gurmad way ka waayeen iyo wal ansaari wax uu hiliya waa isku mid qodobkaasi waa qodobka koobaadoo saxaabada nebi maxamed bal geesiyaashaas in wax un laga barto qodobka labaad addacwatu in dadka loogu yeero ilallaahi alle haa dar alla dadka in loogu yeero wa nashru lislaami iyo islaamka in la faafiyo maxaa lagu faafinayaa bilxikmati si xikmadaysan oo caqliyaysan iyo walmawcidati waano alxasanati ee wanaagsan wadaalika arrinkaasuna xaasilun wuxuu ku xasilayaa lagu ogaanayaa min khilaali siiratihim qaab nololeedkoodii marka la akhriyo ha siiradoodii siiradu waa qaabnololeedka qofka ha taariikh nololeedkoodii dhexdeeda unbaa lagu ogaanaya waa iyaamihii maalmuhii ay noolaayeen deeqsinimo hadday noqoto aftahannimo hadday noqoto gobannimo hadday noqoto u gargaarid diinta ilaahay garab iyo gacan ay u noqdaan hadday noqoto kullu daalika waxaad arkaysaa lixdanka ayaa afartaa qiso mid markaad aragtidba waxaa isleedaha tana ugu fiican kulligoodna waa wada saxiix badankooduna saxiixaynkay u badan yihiin ayib qaybta saddexaad fahmu lislaam islaamkii in la fahmo in islaamka la fahmo fahman fahamkaasoo saxiixan ee saxiix ah xaggee laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa can ariiqihim waddadii saxaabada nebi moxamed ay islaamka ka fahmeen waddadaas ayadaaha la rabaa in la raaco marka oo laga fahmo siday islaamka u fahmaysaa abubakar iyo cumar siday u fahmeen baa la rabaa inaan u raacno maaha inaad tidhahda siday aniga ila tahan u fahmaya si kale maya maxaa abubakar iga galay nin buu ahaa inaad tidhaahdid cumar maxaa iga galay nin buu ahaa ana nin baan ah sagaal bilood buu ku dhashay anna sagaal bilood baan ku dhashay saasaa laga yaaba dadka qaar inay u fakaraan maya nimankan ilaahay baa wuxuu u doortay inay nebi moxamed sala alayhi calayhi wasalama ah saxaabadiisii ay noqdaan marka waa dad aad u qaymo badan fahum ayagu waa saxaabada nebigee naqalatulislaam islaamka kuwii inoo soo guuriyo ina soo gaarsiiyo weeye bal waxaad u fiirsataa imisaa masaajidkeena asigiisa ku tukata dad badan baa ku tukada dadkaasaad arkaysa ruux walbaoo ka mid ah saxaabada nebi moxamed abaal bay ku leeyihiin sal mid walboo ka mid ah ayagaa diinteena soo gaarsiiyey ayaga iyo innagana nebigeenna abaal inugu leh sal alla alih wasalam soo nebigeenu ma odhan qofkii qof muslima ah soo han qof soo hanuuniya oo hanuun sabab ugu noqdaay qofkaasi wixii wanaag uu sameeyo ajarkiisaoo kaleu leeyahay kanna waxba laga nusqaabin maayo haa in allaale inta caalamka maanta islaam ku nool iyo intii dhimatay iyo inta imaan doonta kulligood nebi maxamed baa islaamkooda sabab u ahaa sal alla alih wasalam marka ruux walba oo maanta meeshaa fadhiya ajarka aad soonkaaga iyo salaadaada ka helaysay mid la mid ah buu nebi maxamedna ka helaya iyo kasii badan sal alla alih wasalam isagaa sababkugu ahaa khayrkan iyo wanaagan ayib waxaamilu lqur'aan qur-aanka dadkii xambaarsanaayo siday weeyaan ilaahi baa qur-aanka soo dejiyey nebi moxamed baa lagu soo dejiyey ayaguu soo gaarsiiye waa xambaareen ilaa yowmina haadaa wakaas birri baad hadda waxaad leedihiin sigiska waxaa ka jirta xafladdii qur-aanka tartankii natiijadiisi saxaabada nebi maxamed baa ku gaarsiisay ogow abaalkaas dad baa laga karilaahiya dadkii noocaas ahay ahlukhayrka ahaa oo wax ka sheegaya oo fananaya oo ku xadgudbaya oo qaarkood abubakar iyo cumar bay lacanadayaan markaas waxay leeyihin ilahay baan ugu dhowaanaynaa waan arki doonaa waxbaan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala wa bihim ayaga ayuu nazala qur-aanku ku soo degay wakhtigoodiibuu qur-aanku soo degay meeshay joogeen buu ku soo degay facaayashuu waxay la noolaadeen adtanziila soo dejintii markii qur-aanku soo degayay joogeenoo la noolaayeen wa carafuu waxay garteen mawaaqica anusuul meelihii uu ku soo degayna way garanayaan ha maalinkii soo degtay iyo makaanka ay soo degtay iyo saacadda ay soo degtay baa saxaabada qaarkood ka warramaya marka meelihii uu ku soo degay qur-aanku iyo mawaaqicdiisiina way ogaadeen falaa yumkinu ma suurtoobayso ma suurtagelaysa aliimaanu rumayn iimaan ma suurtagelayo ilaa bimidli maa shay wax la mida maahana aamanuu ay rumeeyeen bihi asaga haa iimaankii ay la yimaadeen oo kale inaan isku dayna maahana inaan idhaahna iimaan madax bannaan baan la imaanaynaa maya war siday iimaanka ula yimaadeen ula imow ilaahay say u rumeeyeen u rumee khayrka say ugu dadaaleenna ugu dadaal iyo watibaaci ariiqihim dariiqatihim wadadooda raaciddeeda in wadadoodii la raaco almardiyati ee raalliga laga noqday wadadoodu waxay ahayd waddo ilaahay u raalli ka noqday oo sax ah laakiin aniga adugu haddaan waddo iska falanno talow ilaahay raali ma ka yahmaysa kama aha mar haddaa saxaabadii nebi maxamed khilaaftay oo wadadoodii khilaaftay oo manhajkoodii khilaaftay laa shaka inaad unsan tahay iyo wa afcaalihim falkoodii iyo afcaashoodii alxasanati ee wanaagsanaa lambarka afraad al alitibaacu in la raaco iyo waliqtidaa'u in lagu dayda bihim ayaga taxqiiqan ayadoo la xaqiijinayoo la raba in la dhaqan dhaqangeliyo liqowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa uu yidhi wasaabiquuna kuwa hormaray al alwaluuna ee hormaray oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida iyo wal ansaari ansaar iyo waladiina kuwa ittabacuuhum raacay biixsaanin wanaag soo ma jeedi dadku waa saddex baa meesha lagu sheega muhaajiriin iyo ansaar yaa aladiina tabacuuhum biixsaan dad wanaagga ku raacay wixii wanaagsanaayo oy yimaadeen oo khayr ahaa oo diin ahaa oo mabaadi' saxan ahaa oo nebi moxamed iyo diintiisa inay garab u noqdaan ahaa ayaad ku raacaysaa saddexdaa qoloba isku dar saxaabadii muhaajiriin waa dadkii reer makahayo soo hijrooday oo madiine yimid ansaarna waa dadkii madiine loogu yimid oo nebiga iyo muhaajiriintaba soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam yaa raacay qof kastoo wanaagsan oo dhaqankoodii la yimaado walow maantaba ha joogo masaajidkan sigiiska ha dhex fadhiye wxuu ka mid yahay aladiina tabacuuhum biixsaan wanaag buu ku raaca say ilaahay u caabudayeen buu ku dayanayaa say nebiga u ixtiraamayeen buu ku dayanayaa kulligood intay isku soo duuduubtid radiallaahu ilahay baa ka raali noqday canhum xaggooda ilaahay inuu kaa raali noqdo haddaad rabtid oo ilaahay uu kaa raali noqdo jannada in la gala xataa waxaa ka weyn ilahay inuu kaa raali noqdo sida awgeed baa nebiga dadka ahro jannaha markay jannada galaan wuxuu ku leeyahay wax ma idinku daraa markaasay leeyihiin oo maxaa naga dhimanba waxaadna siisay waxaadan weligaa ilaahay ow khalqigaaga siinin kuwii hore iyo kuwa damba midna baadna siisa oo janno ah. waxa marka naga dhimanoo aad noo siyaadinaysa waa maxay markaasuu leeyahay maanta w maanta waa idinka raalli noqday wixii maanta ka dambeeyana cara aan leeyahay arki maysaan waxa marka ka fiican jannadu ilaahay uu siiyey waa raalli aanshaha ilaahay ilaahay inay arkaan oo wejigiisa arkaan subxaanahu wa tacaala radia allaahu canhu ilahay baa ka raali noqday wa raduu ayaguna bay ka noqdeen canhu ilaahay bay ka yihiin inaad ilaahay raalli ka tahay oo ku qanacsan tahay ilaahnimadiisa oo rabbinimadiisa aad ku qanacsan tahay waxaa hadda soo baxday soomaali mulxidiin oon ilaahay baa aaminsanay facebookan arkay nin ku qoray wuxuu diimuhu waa khuraafo dadka lagu bahdilo diimaho dhan buu ka hadlaya kulli xataa tan dar waa khuraafo ummadaha lagu addoonsadoo lagu bahdilo leeyahy wiil soomaaliyeed weeyaan magaciisu waa magac soomaaliyeed abtiriskiisuna waa abtiris soomaaliyeed laa ilaahay buusan aaminsanayn walaa diin baysan aaminsanayn kuwa noocaasoo kaleeta ah marka wax diima ma aaminsanaba wax diima ma aaminsana diina ma aaminsana wa acadda wuxuu u diyaariyey lahum ayaga jannaatin aseedooyin iyo beero tajri ay qolqolaysa taxtahaa hoosteeda al anhaaru webiyaal webiyaal baa jannadaa hoosteeda qolqolaya kuwa biya iyo kuwa caana iyo kuwa khamra saafiya iyo yaa hoostooda sidaa u qolqolaya khaalidiina xaalay kuwa ku waaraya fiihaa jannadaas dhexdeeda abadan weligee weligood waa ku waarayaan khaalidiina fiihaa abadan maxaa khaalidiina iyo fiihaa iyo abadan u dhexeeya jannadii horta way galeen waa la sheego jannaad gelaysaan baa lihi tilmaamaheeda qayb ka midana waxbaa laga bixiyo tajrii taxtaha alanhaar hoosteeda waxaa qolqolaya webiyaal haddii inta barwaaqo lagu siiyo inaad ku waaraysa aan lagu sheegin walwal baa kusoo wajahaya adiga maanta lacag haddaad haysatay oo milyan dollara ah uu akoonka kugu jiro waxaa laga yaabaa asbuucu intaasoo jeer in lagu baaro oo wadnahaaga la fiiriyo oo la yihahdo qofkan walwalba haya armaa akoonka lagaa xiraa armaa lagu dhibaateeyaa waayahan waxa weeyaan hudhuumaa soo korortay armuu dhibaato soo kordhiyaa cabsi iyo walwal tiranya isugu kaa imaanaysa sababtu waa maxay mar walba waxaad filanaysaa is dabagal baa laguu samayn waxbaa lagaa dhicin waxbaa lagaa dulmin laakiin ilaahay markuu jannadiisa inta ku geeyo uu ku yidhahda kaa zuuli mayso adiguna ka dhiman mayse khaalidiin abadantaana waxay soo kordhisa khuluudka luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa laba waxyaalood shay lagu waaroo abadi ah weligii waxaa kaloo loo isticmaalaa almukthu tawiil shay inaad meel dheer waqti dheer ku nagaatid kabacdina aad ka guurtidna khaalid waa loo isticmaalaa aayaddaanu waxay sheegaysaa marka macnihii meel dheer muddo dheer intaad joogtay inaad ka tegayso inaysan ahayne meel wakhti dheerra waa joogaysaa waa wakhtigee laa nihaayata waa abadan weligaa waa ku jiraysa janno qof galo ka soo baxa ma jiro waa lagu jirin weligu hal nin baa jira janno inta galay ka soo baxa yaa garanaya yaa waa nebi aadan waa garti nin kalena waa jira yaa qof dhintaan ka hadlaya nabi aadan ka hadli maayo qof dhintay oo janno galay oo ka soo baxay waxaa jira qiyaamada marka la yimaado dadkii dadka ugu dhib badnaa adduunkan oo rafaad iyo silc ku noolaa laakiin ahlu janno ah baa ilaahay hal mara jannada tiimbinaya waa la dhexgelin asagu ka soo bixi maayo waa laga soo saaraya marka waxaa looga soo saaraya hal su-aala in la weydiiyo waxaa la leeyahay tan iyo weligaa wax dhiba ma aragta wax allaala wuxuu dhib iyo rafaad iyo silca dunyada ku soo maray waxaa ilow siiyey halkaa mar oo jannada ilaahay dalq lagu siiyey markaasu wuxuu leeyaha maya weligay barwaaqa sooran baan ku jiray been ma sheegayo ogow sidaasay la tahay wuu ilooba jannadiisiibu ku noqonaya ma la fahmo maaha in cadaab loo tuurayo markaas le been baa sheegta markaasaa waxaa la keenayaa adduunyadan dadkii barwaaqa sooranka soo maray oo ugu ladnaa oo kibray oo ahlu ah, hal qofoo ka mid ah ruuxii ugu ladnaa adduunka hal mara cadaabka ilaahay la gelinaya markaasaa laga soo saaraya waxaa la odhanayaa weligaa wax naxariisiya khayra ma aragta wax allaala wuxuu barwaaqo adduunka soo maro dhan wuxuu ku iloobayaa halkaa maruu cadaabka ilaahay ugolay kuleylkeeda markaasuu leeyahy maya weligay khayr ma arag weligay naxariis ma arag weligay wanaag ma arag war barwaaqaha meeda waa ilooba halkaa mar buu ku iloobaya maxaad u malinaysaa qofka cimrigiisa laga dhigaba inu cadaab ku jiro maskaxdaa dhammaan noolaan maayo ma dhimanayo silic buu ku jiraya ilahay hanaga badbaasho ayib fiiha abadan daalika kaasaa alfawzu liibaan ah alcadiimu ee weyn waa liibaan weyn liibaanta waxaa loo yaqaanaa wixii aad ka baqaysana inaad ka badbaadid wixii aad rabtidna aad ku guulaysatid khalaas hadda waxaa uu la soo waday musaabaqooyin iyo tartan soo ma ahayn waxaad arkaysaa arday la leeyahay wuu faa wuu liibaanay isagaa ku qaaday ardaygaasu markuu tartanka galayay dhanna cabsibuu ka qabay dhanna rajuu qabay dhan cabsuu qabo wuxuu islahaa armaad aayad garan weydaa arma itixaanka ku dhacdaa dhanna rajuu qabaayo wuxuu islahaa waad guulaysan doontaa falaaxa iyo liibaanta kaasaa loo yaqaana marka iyo fowska waa liibaan alcadiimu ee weyn ilaahay baa jannadaas iyo barwaaqada laga helayo wuxuu ku sheegay inay weyn tahay qadarka ay dhan ma garan karraa inagu marka wa haadaa arrinkaani laa yumkinu ma suurtoobayo ilaa min khilaali macrifati ma'aathirihim fadaa'ishoodii wanaaggoodii ee sharaftoodii in la barto maahane dhaqanka noocaas iyo janno in la galo oo sidoodii in loo sameeyo imaanka loo qaato ma ahane ma suurtagalayso iyo wanashri nashri akhbaarihim siiradoodii iyo akhbaartoodii dadka in lagu dhex la baro bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda da'yartu maanta waxay aad u yaqaanaan dadka banooniga dheela iyo kuwa ugu caansan waxay aad u yaqaanaan madaxda iyo siyaasiyiinta adduunka ugu caansan iyo saynisyahanka laakiin waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid a ah haddii la weydiiyo abuubakar iyo nebi moxamed iyo khulafaau raashiduun inay wax badan ka garan waayaan sababtoo ah wakhti badan kumaysan bixin waa ceeb ha nebi moxamed magici kuwa waxaan arka la weydiinayo masaari ama karfoon lala dhex ma taqaanaa nebiga magaciisa waa naqaanaa magici sala allahu calayh wasalam buu leeyih sala allahu war nabiga magaciisa sheeg sala allahu calayhi wasalam nag halkaasuu taagan yahay marka waa mushkilo soomaalidana waa laga helayaa waxaan goobjoog baan u nin galab la weydiiyey soomaaliya nebiga iyo ilaahay maxaa ka dhexeeyey markaasuu qaraabay ahayn ilmo adeer bay ahay magaalo weyn oo weliba dacwada ku intishaartay buu joogaayo waa waa ree magaal arrinkaasu sax maaha marka inaad saxaabada nebi maxamed taqaanid oo siiradooda taqaanid oo dhaqankooda taqaanid oo say diintan iyo waxay usoo qabteen iyo juhdigooda taqaanid oo aad nebigaaga taqaanid waa qayb diintaada ka mida baro baro ayib lambarka shanaad waxaa weeye qaaطicu shubahi lmubطiliin kuwa baaطilka wada ee shubahaadka ku furaya dadka shubahooyinkoodaas in dhidibada loo siibo oo waxa weeyaan laga hadlo oo meesha laga saaro risaaladu ayana waa ka hadlaysaa iyo wa mataacini aaalimiin dadka aalimiinta ah duridda ay saxaabada nebi moxamed durayaan wax ka sheegayaan sal alih wasalam dadka aalimiinta waayo oo minalkufaari gaalada ah iyo walmunaafiqiina dadka munaafiqiinta ah iyo wa kulli man ruux dhammaantii ijtara'a ku dhiiraday alwuquuca inuu ku dhaco fii acraadi haaulaai alkibaar dadka waaweyn oo ilaahay agtiisa qaymaha kala lahayo ilaahay agtiisa ka weynaa dadka inay wax ka sheegaan dadka ku dhiiraday shubahooyinka ay keenkeenayaan kuwa ayaga in laga hortago dhidibadana loo siibo meeshana laga saaro ayib fa inna haadihi tan almanaaqiba ee ammaanada ah fadaa'il iyo manaaqib iyo ammaan ay leeyihiin oo tiro badan baan arki doonaa hiya ayadu sharaftaas iyo fadaa'ishaas saxaabadoon arki doono qiddu maa shay ka soo horjeedkiis weeye qaalu ay yidhaahdeen dad waxaad arkaysaa abu hurayre wax ka sheegaya odhanaya waa beenlow ma la fahm waxay odhanayaan waa beenlow kitaabkana waxaan ku arki doonaa nebi maxamed oo ilaahay baryaya dadka mu'miniinta ah ilaahay abu hurayre inuu jeclaysiiyo ha ilahu dadka muminiinta abu hurayre iyo hooyada jeclaysiiy kitaabkaan ku arki doonaa marka qofka abu hurayre nicib oo diintiisa ku nicib oo mabda'iisa ku nicib oo hooyadii nicib muminiintii nebi maxamed u duceeya ka mid maa sal alla marka markii kitaabku intaa inoo sheega abuu hureyre nebi moxamed inuu u duceeyey hooyadina u duceeyey dadka mu'miniintaana uu yidhi ilaahu labadaa qof jeclaysii waxaad ogaanaysaa dadka abu hureyre wax ka sheegaya inay khaldan yihiin hawshaduna halka ay kusoo afjarmayso marka manaaqibtan iyo fadaaishan risaalada ku qoran hiya iyadu didu maa shay kasoo horjeedkiisii cagsiga weeye qaaluu ay yidhaahdeen dadkaas saxaabada wax ka sheegaya wanaqiidu maa shay ka soo horjeedkiis weeye iqtarafuu ay been abuurteen oo la yimaadeen oo kasbadeen wa bididdihaa ka soo horjeedkeeda ayay tatabayanu ku caddaataa al ashyaau ashyaadu shay walba shayga ka soo horjeedu unbuu ku caddaadaa hameen iyo maalin mugdi iyo iftiin gaal iyo islaan shay wanaagsan iyo shay cun marka saxaabada fadaa'ishooda un baan ka sheekaynaynaa saxaabi walba markaad fadligiisa iyo wixii shareecadu ay ka sheegtay aad ogaatid ruuxii markaa kabacdi inta yimaado wax ka sheega inaan warkiisu jirin baad ogaanaysaa ee maaha risaaladu inay ka hadlayso mid walbeeta intaan dul istar wax meesha ku qoran kulligood waa axaadiis hal aan ku leeyahay lama arko axaadiistii ku soo aroortay qaybo ka mida ah baan kusoo jimciye meesha oo ku qoran marka waa afarta iyo afarta xadiis oo meesha ku qoran kulligood waa wada xadiid ama marfuuc ha noqdo ama mowquuf ha noqdee ayib wallaaha alle allihii alkariime ee wanaagsanaa oo deeqsiga ahaa ayaan as'alu waxaan weydiisanayaa oon ka dalbanayaa adtawfiiqa waafajin iyo wanajaaxa guul limaa shayga rumtu aan qasday waxa aan qasday oo risaaladaa inaan saxaabada nebi maxamed lagu difaaco fadaa'ishooda looga sheekeeyo ilaahay baan weydiisanayaa inuu waafajiyo wa bitaxriirihi sugiddiisana qasadtu aan qasday wa huwa alla almowla allaha sayidkaa weeyaanoo gargaaraha ah wa nicma alla wanaag badana annasiiru cid bani aadam u gargaarta iyo kayrkoodba allah u nicmo badan wa asmaytu waxaan ku magacaabay haa risaalada itxaafu saadati biqasasi saxaabati itxaafu saadati dadka wanaagsan oo sharafta leh in la siiyo hadyad loo siiyo biqasasi saxaabati saxaabada qisooyinkooda qayb ka tirsan wahiya risaaladaani iyo qisooyinkaani arbacatun wa situuna qisa waa afar iyo lixdan qiso weeyaan afar iyo lixdan qiso ayaa kitaabka inoogu qoran halkaasu insha allahu tacaala galabta darsigu inoogu joogaya casharka koobaad jazakum allah khayran wsala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin